bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وasxaabihi aجmaciin ama bacdu casharkan in sha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa casharkii afraad <clears throat> ee ku saabsanaa kitaabkii tafsir الnaasik baxkaami اlmanaasiki calى dowءi اlkitaabi wالsunati wاlma'huuri can الصaxaaba <clears throat> ee uu qoray ama uu jamciyey الsheykh alcalaama cabdulmuxsin ibni xamed alcabaad qaala xafidahu اllah wujuubu اlxaji wاlcumra xajka iyo cumrada waajibnimadeeda axkaamtii buu hadda gelaa marka alxaju xajka iyo wاlcumratu iyo cumraduba waajiba waajibaani laba waajib waaye cala alfawri weliba deg deg waajib u ah fi lcumri cumriga dhexdiisa maratan mar hal mar hal kol waajib ah waaxidatan oo keliya ah hal mar ah wamaa zaada wixii marada ama halka marka bataana fa huwa tadawucun waa sunno wayajibaani wayuna waajibaan xajkii iyo cumradii binadri nadar waa ku waajibi karaan fa idaa nadara hadduu nadaro xajan xaj ow cumratan ama cumro wajaba calayhi waxaa ku waajibayo korkiisa alwafaau oofin binadrihi ou oofiyo wa idaa dakhala haddii uu galo fii xajin xaj ow cumratin ama cumro tadawucan sunno ah ama mutadawican isagoo iska sunaysanayouba galay wajaba calayhi waxaa ku waajibaya itmaamuhumaa inuu dhammaystiro liqowli illaahi caza wajala wa atimu alxaja waalcumrata lilah xajka iyo cumrada ilaahay u dhammaystira <clears throat> halkan marka wuxuu soo koobay xajka wuxuu soo koobay xajka xukunkiisa iyo cumrada siyaalo aada u kooban buuna u koobay aadna u qiimi badan runtii oo wuxuu yidhi xaj iyo cumro hal waa waajib kow waajib ha ahaadaan marka ma waajib dib loo dhigan kara miya mase marka shuruuddiisa la helo <clears throat> waa in markaasba la sameeyo hore laga sameeyo sheekhu isaga wuxuu doortay cala deg degba inuu ku waajibayo mar allaale markii aada awooddi isku hesho waa inaad markiiba gudato oo aad la timaado oo aadan dib u dhigin in badanoo culimada ka midana waxay leeyihiin waajibkiisu waa cala ataraahi <clears throat> waxayna ka fiirinayaan iyaga markaas waxay ka eegayaan sanadkii sagaalaada xajka la waajibiyey nebiguna tii tobnaadu xajiyey sagaalaadkii ma xajinin waxay kulli laakiin isku wada raacsan yihiin qofka isagoo awoodo xajkii dib u dhigtay ee aan isagoon xajinin dhintay markaas inuu qofkaa muqasir uu yahay oo qof gabood falay uu yahay <coughs> ayb macnuhu marka waxay tahay haddii uu xajka sanadan inta ka baaqdo isagoo awoodi karo sanada dambaad xajine uu is yiraahdo intaas marka dembi miyuu ku jiraa waay halka meesha ay warka uu ka joogo ayib marka dabcan dimadaada adi waxay beri ku noqonaysaa maradaadana ay ku caddaanaysaa oo aada nadiif ku joogtaa inaa iska dedejisid fastabiqu lkhayraatna ilaahay waa yidhi subxaanahu watacaala haddana xajkii waajibkiisi ma soo noq noqonaa maya buu ku leeyahay oo cumrigaaga hal mar uu kugu waajibayaa nebigana sala allahu calayhi wasalam macnahaasuu tilmaamay um, xajka iyo cumradu cumriga qofka hal mar ay waajib ku yihiin wixii ka bataa waa tadawuc laakiin haddaad adiga isku waajib yeesho oo aad tiraa lilaahi calaya ilaahay wuxuu igu leeyahay an axuja inaan xajiyo horena waa usoo xajisa kii waajibka ahaa midkan waajib uu noqday sababtoo ah adigaa ilaahay u nadrayo adaa isa saaray ilaahay kan kuma saarin adaa yacni isa saartay markaasaa ilaahay kugu waajibiyey inaad u oofiso ee laakiin an ama ugu horeyn mid adiga lagugu waajibiyey ma ahayn <clears throat> marka taasuu marka uu u yidhi wayajibaani binnadri nader haddaa adiga la timaado ama shardi aan la timaado waa waajibayaan mas'alo kalou baraarujiyeyoo xajku ay uga duwan yahay acmaasha kale waa maxay haddii isaga la bilaabo oo aad gudagasho sunnaba ha ahaadee waxaa waajib kugu noqonaya inaad dhammaystirto ma kasoo tegi kartid waxyaabaha kale haddii iyagoo sunno ah inta la bilaabo maanta adoo sooman soon sunno a sooman haddii nin saaxiibkaa ku marti qaado oo aada iska wax iska cunto oo aada soonkii iska baabi-iso iska buriso ee awalna uu sunno ahaa waajib kuguma aha inaad soonkaa soo celisid waajib kuguma aha markaad bilowdo soonka sunnada inaad sii wadaa waajib ma aha sidii uu bilowgiisu sunno u ahaabaa dhammaystirkuna sunno u yahay laakiin xajka iyo cumradu waa ka duwan yihiin ayaga haddaad bilowdo ayagoo sunno ah marka hore khiyaaraad leedahay haddii aad bilowdo laakiin inaad dhammaystirtaa waajib noqonayso xataa haddii uu xajkaagii buro oo wax xajkii buriyo intaa la timaado adoo xajkii waad xajinaysay xajkii baa kaa buray waa iska sii dhammaystire iska soo laaban maysid sida salaad <clears throat> salaad adoo ku dhex jira kaa burtay oo aad ka baxaysid maaha dhinacaas marka xajku waa kaga duwan yahay acmaasha kale daliilkan <coughs> marka daliilkan marka wa <coughs> atimu alxaja waalcumrata lilah ayaana laga qaatay ayb waalxaju xajku waajibun waa mid waajib ah bilkitaabi waasunnati waalijmaaci buu ku waajibay kitaabkii iyo sunnadii iyo ijmaaci baa sheegeen ayuu ku waajibay liqowlillaahi caza wajal alla wuxuu yihi walilaahi cala annaasi xiju lbeyt walilaahi alla waxaa u sugnaaday uu leeyahay cala annaasi dadka korkooda uu ku leeyahay xiju lbeyti beytka u qasdidiisa inay beytkii u qasdaan kacbadii man ayuu ku leeyahay korkooda ka bedel istidaaca awooday ilayhi kacbada xaggeeda inuu ku gaaro sabiilan jid ku gaaro <coughs> qofkiiba markaa yacni istidaaco laga helo walilaahi cala annaasi calaadu marka waxay keensana in waxaan wax ku saaran oo adiga waajib kuga ah inay tahay iyo wa qowlihi sala allahu calayhi wasalam nebigu uu yidhi buniya alislaamu calaa khamsin islaamka shan baa lagu dhisay tiir shahaadati an laa ilaaha illa allah wana muxamada rasuulu llah waiqaami الsalaaة waitaa'i الzakaah wاlxaji wa sowmi ramadaan mar haddii arkaantii uu ka mid yahay gurina tiir la-aan haddii tiirka laga bixiyo waa dumah <clears throat> ama ama wuu qalloocsama <clears throat> marka rukninimadu iyadana waxay tusaysaa waajibnimo waay rawaahu اlbukhaariyu wamuslimu can cabdillaahi bni cumar wa qowlihi salى اllahu alayhi wasalama fi xadiidi jibriil almashhuuri xadiidkii jibriil ee caanka ahaa alislaamu an tashhada an laa ilaaha ila اllah wa ana muxameda rasuulu اllah islaamku inaad labada shahaada la timaado wa tuqiima salaata aa oogtid wa tu'tiya zakaata zakada aad siisid wa tasuuma ramadaana aad soontid ramadaan wa taxuja albeyta beytkana aad xajisid in istadacta ilayhi sabiila rawaahu muslimu can cumara bni اlkhadaab walixadiidi abi hureyrata qaala xadiidka abi hurr waxaa ku jira waxaa usugnaaday ku jira isagana qaala khadabanaa rasuulu llahi sal l slam nebigaa noo qudbeeyey faqaala wuxuu yidhi ayuha annaas ina allaaha ayuha annaas dadow qad furida calaykum اlxaju xaj baa korkiina lagu farad yeelay faxujuu ee xajiya qad furida calaykum iyadana waa farad ayuu xadiidkanna si nas ah u tilmaamay xajku inuu waajib yahay faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi akula caamin yaa rasuul allah sanad walba miya miyaan xajinaynaa afii kulli caaminay ka dhigan tahay sanad walba ma xajinaynaa fasakata waa aamusa xataa qaalahaa halaathan saddex jeer ilaa uu yihi faqaala rasuulu llahi sal l slam low qultu nacam haddaan dhihi lahaa lawajabad waa waajibi lahayd walama stadactum mana aydnan awoodeen alxadiid akhrajahu muslimu waqad ajmaca almuslimuuna <coughs> <coughs> muslimiintii waxay ku ijmaaceen calaa wujuubi alxaji xajka waajibnimadiisa calaa man tawafarat fiihi shuruuduhu qofkay shuruudiisa ku buuxsantay qofkay shuruudiisa ku tawafurtay in xajku ku waajibayo wa ama alcumratu cumrada fayadulu liwujuubiha axaadiid waajibnimadeeda axaadiid ayaa tusayso can caaishata radia allahu canha qaalat qultu yaa rasuul allah hal cala annisaa'i min jihaadin haweenku jihaad ma yahay korkooda qaala nacam haa buu yidhi calayhina jihaadun laa qitaala fiihi korkooda waxaa ah jihaad aan dagaal ku jirin alxaju waalcumra waxaa korkooda waajibka uu yidhi marka xaj iyo cumro rawaahu alimaamu axmed wabnu maajah wabnu khuseyma wa isnaaduhu cinda alimaami axmed wabni maajah calaa shardi shaykheyn waa bukhaari iyo muslim shuruudii saxiixooda ay u dejiyeen ayuu waafaqayaa isnaadka imaam axmed iyo ibnu maaja <clears throat> wa qaala bnu khuseymata wuxuu yihi ibnu khuseymana caqiba ikhraaji lxadiidi xadiidka soo bixintiisa kadib fii qowlihi sal l slam calayhina jihaadun laa qitaala fiihi wuxuu yihi wa iclaamuhu ogeysiintiisa ana aljihaada jihaadka aladii calayhina korkooda ah alxaju waalcumratu inuu yahay uu ogeysiiyey bayaanun caddayn waayo ana alcumrata waajibatun cumradu inay waajib tahay kalxaji oo kale id maxay cilo ee daahiru qowlihi calayhina wuxuu tusaa warka qowlkaa daahirkiisa annahu waajibun inuu yahay id kayru jaa waxaanba banaanayn an yuqaala in la yidhaha calalmari qofka korkiisa saasaa laga rabaa maa huwa tadawucun shay sunno ah gayru waajibin aan waajib ahayn in calaa laga cabiro <clears throat> isagana marka ibnu khuseyma uu ka qaatay de fahamka qowluhu sala allahu calayhi wasalama fii xadiidi jibriila can cumara radia allahu canhu alislaamu an tashhada an laa ilaha illa allah waana muxameda rasuulu llah waan tuqiima asalaa watu'tiya azakaa wataxuja watactamir sidaasaa soo aroortay oo ku jira xadiidkii cumar xaj iyo cumra waa la ysgarab dhigay wataktasila min aljanaabati inaad ka qubaysato wa an tutima alwuduu'a weysada inaad taam yeesho watasuuma ramadaanana aada soonto rawaahu bnu khuseymata wariyey biisnaadin saxiixin rijaaluhu hiqaatu wadaara qutniy na waa wariyey waqaala isnaadu haabitu صaxiixu can abi razin alcuqayliy radia allahu canhu anahu ata nabiya sal l slm nebigu u yimid faqaala yaa rasuul allah kabiirun aabbahay waa oday weyn laa yastadiicu lxaja xajka ma awoodo walaa alcumratana ma awoodo wala dacna guur guuridna ma awoodo inuu safro meel ka guuro meel dega meel ka guuro ilaa xajku saasuu keensana qaala wuxuu yihi xuja can abiika aabbaha ka xaji wactamir kana cumrey marka cumradu inay waajib tahay waa laga qaadana aabbahaa haddii xajkii aanu xajin karin adiga ka xaji oo waajibkii ka gud cumradana ka samey ila iyadana waa waajibe rawahu tirmidiy wa hada xadiidu xasanu saxiixu wahuwa calaa shardi muslim shuruud lxaji halkan marka wuxuu noo sheegay sheikhu horta inuu xajku waajib yahay halkaana wuxuu gelaya shuruudu wujuubi lxaji xajka inuu waajibo shuruudiisa maxaa maxay tahay shuruudu wujuubi lxaji alxaju iyo walcumratu xajka iyo cumrada waajibaani waa laba waa waajib calaa kulli muslimin muslim kastay waajib ku yihiin caaqilin oo caaqil ah baaliqin oo qaangaara xurin oo xor ah qaadirin awoodo wa tasiidu lmar'atu haweentu waxay zaa'id ku tahay shardan saadisan shardi lixaad wa huwa wujuudu lmaxrami waa maxram in la helo aladii maxramka oo yusaafiru macaha iyada la safro hadda marka wuxuu gelayaa waxyaabahan waxyaabihii ka baxayay mid kasto isaga marka shuruudii wuxuu ka dhigay muslim gaalaa baxayo caaqil markuu yihi qof waalanaa baxaayo maba ka ansaxayo xaj xataa qof waalan ilaa qasad ma laha baaliq marka la yidhaha ilmo yaryaraa baxaayo waa ka ansaxayaan ayaga hadday mumayiziin ay yihiin hadday cunug yar uu yahay oo aan mumayis ahaynna waa la wada karaa nacam oo waalidkiis oo kale waa xajisiin karaa isagaa wixii u sameynaya laakiin wujuub waay hadda waxaan ka hadlayna ogow kuma waajibin haddii xataa isagoo yar uu xajiyo waa inuu markuu qaangaaro kii waajibkaa la imaado waa ku dhiman yahay addoon xur marka la yidhina addoonaa baxaya addoonka isaga lagama rabo xaj sababtoo ah maalba maba haysa kara ta kale sayidkiisii ayuu marka u joogaa addoonkii marka nin isaga isxukuma ma ahan macnaha oo awooddaasaa ka maqan qaadir marka la yidhaahno qofkaan awoodeynin baa baxayo oo xajkii man istidaaca ileyhi sabiilan baa la yidhi istidaacadaa lafteeda marka laba noqonayso istidaaca binafsi iyo istidaaca bilgeyr waxna waxaa laga fiirinaa qofkan asaga ma la baashiiri karaa xajka waa la yska rabaa sahaydii iyo raax gaadiidkii iyo awoodii dariiqiyo aamina waxaasoo dhan qeybna waxay tahay asagii lama baashiri karo laakiin wuxuu ku awoodi karaa keyrkiis inuu diro uu yihaa iga xaji intuu lacagtii iyo wixii u diyaariyo istidaaca bilkheyr ayaa la yidhaha qof dhintayna waa looga soo xaji karaa saas qof nool oo aan awoodi karin inuu dayaaradda raaco baabuurka fuulo aan awoodi karine cad ahna isagana waa looga waa laga xajin karaa intaba waa soo aroortay naam <coughs> macduub ayaana la yidhaahdaa kaas almacduub waa laga xajinaa ayb marka isaga marka inuu yiraahdo dahle iga xaji hadduu nool yahay isaga inuu markaa yiraahdo waa tan istidaacadii adiga aad aniga ma awoodi kara adigaa ii awoodaye iyo xaji waana kan sidaa marka inuu yidhaahdo ayib isaga marka shardi lixaadow keenay oo haweenka khuseeyo wuxuu leeyahay waa inay maxram haysato maxramku wax isaga hadda xajka ku dhex jira miya mase wax ka baxsan waayo awalan maxramka sababta keentay waxay tahay waa safarka qofku asagoon safrin ma xaji karaa haa waa dhici kartaa <clears throat> waayo hadda qofkii maka joogo waa xaji karaa uma baahno maxram haween markay maka joogto waayo mina iyo musdelife iyo carafaad safar ma wada ma aha waxa naagta laga reebayna inay safarto maxram la-aan waay maadaama shay marka dadkiiba ay ku kala duwanaa karaan oo qofka maka joogana yacni haweenta maka joogtana la yidhaha maxram uma baahnid haweenta kalena maxram ay u baahan tahay waxa keenay marka wax xajkii ka baxsan waay nacam oo waa maxay waxa xajka ka baxsan waa safarka safarka waay marka shayga maxramka u baahanayo ee maahan marka yacni wax mar xaaji kasto naag kastoo xajinayso shardi haysta ma aha shardigan ee wuxuu haddii aynan dadkoo dhan wada haysaninna in shardi laga dhigo oo wujuubkii lagu xiro yacni ma laysku raacsana culimada laa shaka laakiin haweentu haddiiba ay maxram helayso in maxram maxram ay la xajisaa waajib ku ah haddiina haddayna safrayso mid safraysa hadday tahay waa inay maxram wadato sababtoo ah waa dembaabay maxram la-aan iyadooba heli karta awoodi karta hadday iska baxdo waa dembaabaysaa marka xajkii dhexdiisii ugu yaraan xajku waa ansaxayaa laakiin xaj mabruura ah ma noqonaayo xaj loo samafalay ma noqonaayo waa inay markaa haweentii maxram ou la socdo markay safrayso hadday safrayso waay naam ee maxramnimadu marka shardi waajib ku xiran ma tahay laakiin waa laysku khilaafay imaamu albukhaari wuxuu baabeeyey baabu xaji nisaa wuxuu keenay xaasaskii nebiga inay xajiyeen waqtigii cuhmaan Eh, ama waqtigii cumar ee eh, cabdiraxmaan bin cawf iyona inay iyo inay wadeen iyo dadka muslimiin rufqadaa tirada badan ee muslimiinta inay la socdeen oo horey iyo gadaalba laga jiray ee eh, xajkaas ay xajinayeenna xataa tadawuc ou ahaa waayo kii waajibka ah nebiga ay la xajiyeen sala allahu calayhi wasalam marka xaasaskii nebiga inay xajiyeen baabkaasna uu dhex geliyey wax maxram inuu la jirayna uunan meeshaas ku cadaynin ama lagu caddaynin waxaa ka muuqata inuu arko isaga haddii xajkii waajibka ahaa min baabi owlaa inuu yahay hadday maxram weyso oo daruuradaana weliba ay haysato iyada inay haddii dariiquna uu aamin yahay dad rufqana ay raaci raacayso inuu bannaan yahay ayaa ka muuqato culimada saasay dheheen meeshaas alimaamu tirmidina wuxuu sheegayaa imaam malik iyo alimaamu shaafici labadoodu inay ku tageen <coughs> haddii haweentu aynan haysan aynan heli karin maxram xajkiina ku waajibay oo ay weysay wax maxram ah haddii markay dariiqun aamin uu yahay dad fiican oo jamaaco ana ay raacayso inay bannaan tahay arrintaan imaam maalik iyo imaamu shaaficiyu ka sheegay aimadaana waa aimadii hore selafka waay nacam marka khulaasadu waxay tahay haweentu hadday maxram heleysana oo ay awooddo ha wadato maxram yaynan ka tegin xajkeedu si mabruur oo u noqdo waayo iyadoo maxram heli karta hadday keligeed iska aado amarkii nebiga ee ahaa haween ma safri karta maxram la-aan ayay jebisay dembi bay ku jirtaa hadday dembi ku jirtana xajkii xaj loo samafalay ma noqonaayo tii marka maxram weyso ama awoodi weyso xajkiina uu ku waajibay haddii dariiqu aamin yahay dad jamaacana ay raacdo iyadu insha allahu tacaala xajkeeduna dadabcan waa ansaxayaaba inuu xaj mabruura noqdo haddaan si kale loogu ciyaarin yaan rajayneynaa inagoo marka ka fiirinayna de xadiid yani aharkaas imaamu lbukhaari uu keenay oo xaasaskii nebiga uu keenay intuu baabu xajati nisaa baabeeyey xaji nisaa aimada selafka qaarkoodna lagalaga sheegay sidaan xanaabilada ayaa marka shardi lixaad ka dhigo sheekhu marka taasuu ku socdaa isaga sidan marka culimada qaara qabaan oo shardiba in laga dhigo oo la yiraahdo naagtu haddaynan maxram haysanin maba ku waajibinba xaj oo xajkuna makana meel loo safro ay ka tahay iyada agteeda hadday haweentaa iska baaqato oo inan xajinin ma dembaabayso waayo shardigii uu ugu waajibi lahay baa ka maqan falkaafiru gaalka laa yu'maru bilxaji xaj la amri maayo walcumrati iyo cumro xaj iyo cumro la amri maayo yani gaalka qabla islaamihi islaamkiisa islaamnimadiisa ka hor walaa yasixaani minhu mana ka ansaxayaan low facalahuma hadduu sameeyo bal huwa ma'muurun mid la amraayo waayo bilusuuli usuushii waa towxiidka wahiya alimaanu waaye wa bilfuruuci furuucdana waa la amrayaa tabacan lilusuuli iyadoo usuusha mid raacaysa ah cala alqowli saxiixi qowlka saxiixa fii masalati khidaabi alkufaari gaalada in lagula khidaabay bifuruuci shariicati shareecada furuucdeeda ku saabsan liqowli liqowlillaahi caza wajala waweylun lilmushrikiin mushrikiinta halaag baa u sugnaaday aladiina laa yu'tuuna tuuna azakaata zakada aan la imaaneynin zakadii waa furuuc mushrikiinna waa laga hadlay idan marka waxaan ka qaadanaynaa meesha gaalada inay zako bixiyaan waajibay ku tahay laakiin keena ma dhahayna iyagoon islaamin sababtoo amaba ah ka ansaxayso waa inu horta islaamaa uma wixii waajibaad ou la yimaadaa qofkaani marka waa la yacni aakhiro waa loo qabanaa asalkii uu ka tego iimaanka ahaa iyo furuucdii uu ka tego labada waa loo qabanaa laakiin adduunyada marka la joogo mutaalabo qof gaala ma dhahayno son annagoo aanan dhihin war tawxiidka la imaa nan dhihin aladiina laa yu-tuuna zakaatadan laakiin waxaa la dhihi karaa zakaha bimacnaa waxaa laga wadaa yani dahaarada tawxiidkaana marka loo jeedaa kuwa aan la imaaneynin yani wixii ay yani eh, dahaaradii aan la imaaneynin oo tawxiidkii leanna tawxiidku waa dahaarat lqalbi wahum bialaakhirati hum kaafiruun sheekhusu wuxuu ku wadaa isaga hadda zakadii ee waajibaadka ahayd ka mid ahayd ayb wa qowlihi can ilkufaari uu ka yiri fii jawaabihim jawaabtoodana ku saabsan can asbaabi dukhuulihim saqara asbaabtii ay saqara ku galeen qaaluu waxay yidhaahdeen lam naku min almusaliin ma tuka jirin walam naku nudcimu lmiskiin masaakiinta ma quudin jirin wa kunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin waxaan ahayn kuwa iska hadlo un oo dadka baadilka dabaashaan la dabaalo jirna annagana wa kunaa nukadibu waxaan ahayn inaan beenineyna biyowmi اddiin maalinta is-abaalmarinta maalinteeda xataa ataana alyaqiin ilaa yaqiintii ay noo timid wa qowlihi iyo qowlka alla uu yihi falaa sadaqa ma rumaynin walaa sallaa mana tukanin walaakin kadaba waa beeniyey watawallaa waa jeestay salaadii u ka rabaa wa faa'idatu khidaabihim bilfuruuci in furuucda lagula hadlay oo lagu amray faa'iidada ku jirtaa waxay tahay annahum yu-aakhaduuna calaa tarki alusuuli waalfuruuc waa loo qabsanaa inay ka tageen asalkii iimaanka iyo furuucdii inay ka tageen walihaada kan dartii ayaa yatafaawatu lkufaaru gaalada ay ku kala bedelnaanayaan ku kala duwan yihiin fii darakaati naari naarta yacnii dabaqyadeeda hoose kamaa yatafaawatu lmuslimuuna say muslimiintu ugu kala duwan yihiin fii darajaati ljannati jannada darajaadkeeda wahada atafaawutu oo gaalka yani zina inuu ka tago waa la amray tuugnimo inuu iska dhaafo waa la amray yani tuugnimada waa laga reebay zinada waa laga reebay dhaca waa laga reebay salaada waa la amray zakada waa la amray aadaa ulamaana waa la amray wahaakada hadhow marka ayaga laftooda waxaan furuucdan iyo usuushii labada waa loo qabanaa marku naarta galo hadduu ahaa gaal wax dili jiray oo wax dhici jiray qaala bnu kathiir ibnu kathiir wuxuu yidhi ay cadaaban baan u ziyaadinaynaa calaa kufrihim gaalnimadooda iyo cadaaban cadaab calaa sadihim unnaasa dadka kacelintooda ay dadka ka celinayeen can itibaaci alxaqa xaqa oo la raaco xaqa raacidiisa wa qaala alla wuxuu yidhi in aladiina kafaruu kuwa kufriyey bacda iimaanihim iimaankooda ka gadaalay uma sdaaduu kufran gaalnimo kororsaday lan tuqbala towbatuhum la aqbali maayo towbadooda wa ulaa'ika kuwaada hum iyaga unbaa addaaluuna kuwa dhunsana wa qaala ina aladiina kafaruu kuwa kufriyey wadalamuu dulmiga falay lam yakun illaahu alla ma uunan ahaanin liyakfira lahum inuu u dhaafayo dembigooda walaa liyahdiyahum mid hanuuninaayanaainuu hanuuninayana ma ahaanin dariiqan jidku hanuuninaya ilaa dariiqa jahanama ma ahane jahanamo dariiqeeda ma ahane khaalidiina fiiha abadan iyagoo ku waarayo marka kuwan lam yakun illaahu liyakfira lahum waa kuwa gaalnimadii ku dhintay dabcan ujeeddada marka sheekhu uu leeyahay uo masaladan istidraad waaye warkan dheer wuxuu ku keenay ungaalka xajka adduunyada looga dalban maayo war xaj gudo adoo aan towxiidsanin la dhihi maayee laka aakhiro waa loo qabanaa intaasuu rabaa bis inuu yidhaha waajibuu ku ahay waajibkaasuna towxiidu u baahnaay labadiiba waa ka tegay naarta ku galaa marka waa loo qabsanaa aakhiro wاlmajnuunu majnuunka laa yu'maru biاlxaji wاlcumrati xaj iyo cumro la amri maayo walaa yasixaani minhu mana ka ansaxayaan low ataa bihimaa hadduu la yimaado lifaqdihi caqlahu weytada ou caqligiisa waaye waa qasadba ma leh liqowlihi sal l slam rufica alqalamu can halaahatin saddex qalinka qalamu takliif waa laga qaaday can innaa'imi midka hurdaayo xataa yastayqid ilaa u ka tooso wa can isabiyi cunuga yarka xataa yaxtalim ilaa u ka ixtilaamo oo uu ka qaangaaro can ilmajnuuni xataa yacqil majnuunka ilaa u ka caqliyaysto wax ka garto rawaahu abu daawuud can caliyin radia allahu canhu biisnaadin saxiixin calaa shardi sheykhayni buu ku wariyey wasaxa aydan waxaa ka ansaxay min xadiidi caaishata wabni cabaas radia allahu canhumaana waa uu ka ansaxay ayb halkan ha joogo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih